bismi illaahi araxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda lixaad oo ka mida qur-aanka oo la yidhaahdo suuratu alancaam suuraddan suuratu lancaama waa suurad makiya waxaana weeye boqol iyo konton iyo lix eh, boqol iyo lixdan iyo shan aayadood weeye boqol iyo lixdan iyo lixna waa la yidhaahdaa marka suuraddan waa suurad makiya waxay suuradii hore ugaga duwan tahay waxaa looga warramayaa suuradda tan usuululcaqiida ayaa looga warramayaa usuululcaqiida waxay noqonayaan aayado oo ilaahay subxaanahu watacaala uga warramaayo oo badan ayaa noo imaan doona oo daliil u noqon doona ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo waxaa noo imaanaya annubuwa waalrisaala baxsigii iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uga warrami doonaa suuradda tan waxaa lagu magacaabay suuraddan suuratu lancaam ayaa lagu magacaabay tasmiyadaas waxa weeye waxaa lagu sheegi doonaa axkaam oo ku tacalluqaysa ancaamta xoolaha oo la dhaqdo geela iyo looda iyo ariga ku tacalluqaysaa ilaahay loogu sheegi doonaa marka tasmiyadaas waxay ka mid tahay aynu soo mari jirnay oo heeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabihi shay kulliya oo lagu magacaabo bacdi isaga ka mida caadada ilaahay kitaabkiisada ay ku dureysatay suuraddan aynu meeshaan ka gelayno waxaa la sheegay waxay soo degtay baa la yidhi jumlatan waaxidatan hal mar ayay soo degtaa layidhi waxaa la sheegaa lix aayadood ayaan maaragtay ayagu hal mar la soo degin oo aanu maaragtay ku tegi doono suuraddaa marka waxaa weeye suuradaha waaweyn ayay kamid tahay oo mudawalaadka ah waxaana lasoo degay baa layidhi markay soo degaysay toddobaatan kun oo malag ayaa la socotay baa la yidhi ayagoo tasbiix ku qaylinaya ayay soo degeen ba layidhi suuraddan ay wadaan habeenay soo degtaa layidhi suuraddaana habeen markay soo degtay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray baa la yidhi in la qoro ayuu amray baa yidhi marka waxaa la yidhi markii ay soo degaysay suuraddan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa isaguna uu bilaabay tasbiix ayuu bilaabaa la yidhi waana sujuuday baa layidhi oo shukri ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sujuuday baa layidhi intaasoo dhanna waxay ahayd baa lay tacdiim la weynaynaayo sha'niga suuraddan suuratul ancaama iska leedahay maxaa yeele suuraddu waxa ay kulminayso oo usuululcaqiidada oo tawxiidku uu ka mid yahay ayaa wax aad iyo aad maaragtay u weyn ah marka hadda waxaa markaas haddana waxaa weeye jumlo waxaa lagu sheegi doonaa oo rusul ah ayaa lagu sheegi doonaa suuraddan waxaa kaloo maaragtay lagu sheegi doonaa tabyiin alxalaal min alxaraam weeye marka hadda sidaas hadda waxyaabo badan oy la khaas tahay oo suuladaha kale aan laga helaynin ayaa meeshaan ku jira waxaa soo arooray suuraddaanu inay eeday faatixatu tawreed tawreed faatixadiisa inay eeday iyo khaatimadeeda waxaa kaloo la yidhi suuraddatan waxaa ku jirta aayad oo keligeed ay la soo degeen afartan kun oo malagaa la yidhi aayaddaas waxa weeye wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuhaa ilaa hu aayaddaas oonu ku tegi doono falaa'isheeda markii wax laga soo qaato waxaa jira xadiis oo dabaraani leeyahay oo laga wariyey jaabir rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofki akriya saddex aayadood oo suuratu lancaam awelkeeda waa inta laga gaaraayo wayaclamu maa taktibuuna wakala allaahu lahu arbaciina alfa malakin ilaahay waxau u wakiilanayaa afartan kun oo malag yaktubuuna lahu mila cibaadatihim oo cibaadadooda oo kale u qoraaya ilaa maalinta qiyaama laga gaaraayo malaa'igtaas ayaa cibaadadooda oo kale u qoraayaa layidhi malagna wuxuu ka soo degaayaa samada toddobaad isagoo wata ultakada oo maaragtay ah, bira ah, isagoo wata shaydaanku markuu doono ruuxa inuu waswaasiyo ama qalbigiisa shay uu geliyo u waxyoodo malaggaas ayaa garaacaya markaas waxaa weeye isaga iyo shaydaanka waxaa udhaxaynaaya toddobaatan xijaab ayaa udhexaynaysa lyidhi saasuu dhahay nabigu calayhi salatusalaam maalinta qiyaama markay ahaatana ilaahay wuxuu leeyahay imshi fii dilli yooma laa dilla ilaa dilli addoonkaygiiyow ku soco hooskayga dilla alcarshi waayo carshiga hooskiisa maalin aan hoos jirin ilaa carshigayga hooskiisa mooye wa kul min simaari jannatii jannadayda simaarteedana cun washrab min alkawsar kawsar webiga la yidhahna cab ayaa leeyahay waqtasil min asalsabiil ma a la yidhaha maa usalsabiil oo qur-aanka lagu sheegane asagana ku qabaysaa leeyahay fa anta cabdii wa anaa rabuka addoonkaygiyaa tahay aniguna rabbigaagiaan ahay marka suuraddaanu maadaama suurad oo hal mar soo degta ay tahay waa suurad marka waxa weeye aad iyo aad u weyn oo cadamadeedu ay weyn tahay waxa weeye waana suurad aad iyo aad u jariban meeshii maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu wada fadli badan yahay ayadoo qur-aanku waa saas u wada yahay haddana suuraddan waxay kamid tahay mujarabaadkaay ka mid tahay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu mahad ayuu dhah ilaahay saabitun kii sugnaada weeye xamdigii lilaahi ilaahay u sugnaaday waxaa weeye suuraddii xamdi lagu bilaabo oo labaad weye aynu maaragtay meeshaan ka gelayno shan suuradood ayaa xamdi ku bilaabanaya faatixa waynu soo marnay haddana tan ayaa ku xigta alxamdu mahadowdha ilaahay alxamdu kula alxamdi xamdi kulligiisa saabitun lilaahi waajibun lilaahi ilaahay ayuu u waajibay subxaanau watacaala marka hadda lilaahi lilaahidan oo jaaru majruurka ayaa shay maxduufay ku tacaluqaysaa oo khabara weeye alxamduda mubtadaa khabarkina waxaa weeye saabitun weeye khabarkaas maxduufka ayaana lilaahi lilaahidaan ku tacaluqaysaa marka xamdiga iyo waxa ku tacaluqa waxaanu ku soo marnay alfaatixaba ku celin mayno alladii allahaasoo ayuu dha ilaahay khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray waalarla arladana abuuray alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray ayuu dha ilaahay waalarla arladana abuuray samaawaatkii arlada waxa digriga loogu khasisaayo makhluuqa waxaa weeye aanu arkayno kuwa ug weyn weeye wajacala abuuray jacaladaa bimacnaa khalaqay ka dhigantaa layidhi wajacalay abuuray adulumaati mugdiyaalka iyo wanuura nuurka abuuray wajacala adulumaati mugdiyaalkana abuuray wanuura nuurkana abuuray allahaas ayaa xabdi u sugnaaday ah, kulla dulmatin wa nuurinaa loola jeedaa dulmi dhamaan mugdi dhammaantiisa iyo nuur dhammaantiis weye hadda marka waxaa weeye waxaa la jamciye dulumaadkaa la yidhi nuurkana waa la ifraadiyaa layidhi waxaa dulumaadka loo jamciyaa la yidhi waxaa weeye asbaabtiisaa fara badan baa layidhi waxay kamid tahayne ilaahay qudradiisa daliilkeeday kamid mid tahay iyo waxdaamiyadiisa asagoo alla marka sidaasa ah, ilaahay wuxuu yidhi suma aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay birabbihim rabbigooda yacdiluuna kuwa la simaayo weeye ilaahay kayrkiisay la simaayaan xagga cibaadada weeye uma aladiina sumadaa markaasi waxaa weeye litartiibi ruksadi weeye oo ilaahay subxaanau wa tacaala waxa uu leeyahay markii waxa weeye xaqa ay garteen oo ilaahay uu garansiiyey oo ilaahay kayrkiis inuusan jirin ilaahay uu ka waramay oo sifatulkamaal alla uu u sugnaaday waxay markaasi ay garab dhigayaan ilaahay kayrkiisa oo allay u shariig suma aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey maca qiyaami haada daliil weeye daliilkan oo kana isagoo uu qumay oo adilada ilaahay qudradiisa waxdaanidiisa ka waramaysa laga waramay birabbihim rabbigooda udha ilaahay yacdiluuna kuwa la simaayo weye yusawiuna kayrahu wey fi filcibaadati ilaahay kayrkiisay la simaayaan cibaadada oo markaa waxay caabudaayaan ilaahay kayrkiisay caabudayaan weli adilooyinkii baa socda huwa allow dha haddana ilaahay alladii allah weeye khalaqakum idin abuuray min diinin dhooba idinka abuurow dha ilaahay uma bacdiyeeda qadaa alla waa xugmiyey ajalan ajal ayuu xugmiyey oo waxa weeye ad ku dhimanaysaa marki uu dhammaado wa ajalun ajal ajalkaasoo musaman la magacaabane cindahu ilaahay agtiisa ayuu ahaaday uma bacdiyeeda antum idinku ayuu dha ilaahay kufaaray tabtaruuna waa shakinaysaan bacsiga weli marka waxaa noo socda adilooyinkii oo ka warramayey ilaahay qudradiisa waxdaanadiisa maxaa yeela suuradahan makigaa sidoodaba waxa weeye caqiido weeye alla wuxuu idhi subxaanau watacaala huwa alla aladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray min diinin dhooba idinka abuuray waxaa hadda lagula khidaabayaa jamiicu bani aadam oo dhan ayaa lagula khidaabayaa hadda bani aadamkana waxaa weeye asaga dhooba lagama abuurin laakiin asalkeenna oo basharka ahay oo aadam ayaa dhoobada laga abuuray oo markii ilaahay uu leeyay huwa aladii khalaqakum min diinin waxa weeye bikhalqi abiikum aadam minhu weeye aabbihiin aadam ayaa dhoobada laga abuuray isaga ayaana asal idiin haweeye saasaa marka la leeyahay marka alla wuxuu dhahay waa midka alla idin abuuray oo dhoobo idinka abuuray suma qalaa alla waa qadaray qalaadan bimacnaa qadara waa lagu fasiri karaa uma qalaa alla waa qadarayow dha ilaahay ajalan ajal ayuu qadiray ajal ayuu ilaahay idiin qadiray oo aad ku dhimanaysaan weeye cinda intihaa'ihi markuu dhammaado aad ku dhimanaysaan oo dadka marka ilaahay uu abuuray haddii la yidhaahdo asalki oo maaragtay aadama iyo awlaaddiisiba waxaa ilaahay u qadiray cid walba ajal ayay iska leedahay wakti waxa weeye hadday dhammaysato aysan sii jiraynin uma qallaa alla waa qadirayow dha ilaahay ajalan ajal ayuu qadirow dha ilaahay ajalan lakum weeye tamuutuuna cinda intihaa'ihi wa ajalun ajalow dha ilaahay ajalkaasoo musaman la magacaabane cindahu ilaahay agtiisa ayuu ahaaday ajalka lagu dhimanaayo midaan ahayn ayaa isagana jira weeye waxa weeye waktiga laysi soo bixinayo weeye ajalka midka horo waa midka lagu dhimanaayo midkan labaadna waxaa weeye midka laysku soo bixinayo weeye uma bacdiyeelowdha ilaahay antum idinku mushrikiinow ama kufaaray tamtaruuna waa sakinaysiin baxsiga waa sakinaysaan bacda cilmikum weye annahu ibtadaa khalqakum idinkoo ogaateen ilaahay abuurkiina inuu bilaabay oo meel meelcadam uu ka eheysiiyey waman qadara cala alibtidaa'i weeye bilowga allaha kalane fahuwa cala alicaadati aqdar weye icaadada waaba kasii awood badan yahaba waa marka caqliga lala khidaabo weye ee ilaahay subxaana wa bilow iyo nihaayo isugu mid weeye oo dadka abuurkiisa hore iyo soo bixintiisa ilaahay wax walba isugu mid waaye oo makhluuq oo kale maaha laakiin marka sidaas la leeyahay caqliga ayaa lala khidaabayaa haddana alla wuxuu yihi wahuwa allow dha ilaahay allaahu alla weye inta dee isu tahay wahuwa allow dha ilaahay allaahu alla weye fi samaawaati usoo soo qadira mustaxiqun waa mid mutaysta alle lilcibaadati cibaado fi samaawaati samaawaadka ku mutaystay wa fil ardi akladana ku mutaystay wa huwa allow dha ilaahay subxaanau watacaala allahu alla weeye ilaahay subxaanau watacaala waa mid ku sifooba sifatulkamaal weeye alla waa allow dhah ilaahay subxaanau watacaala fi samaawaati mustaxiqun waa mid mutaystay alcibaadata cibaada waa mid mutaystay fi samaawaati samaawaadka ayuu ku mutaystay wa fi ardi akladana waa ku mutaystay oo ilaahay subxaanau watacaala samadana waa lagu caabudaa oo asaga keligiisaa cibaado ku mutaystay arladana waxa weeye isaga ayaa cibaado ku mutaystay marka waxa weeye koonkaanoo dhan waxaan ilaahay ahayn oo cibaado mutaysta ma jiraan weeye meel walba ilaahay cibaado asaa ku mutaysta addoomankiisa maxaa yeele isaga ayaa abuuray cid kale oo waxa weeye la caabudi karahay ma jirto weye marka hadda macnuhu wuxuu noqonayaa wallahu lmustaxiqu lilcibaadati fi samaawaati saasay noqonaysaa alla waa midka mutaysa cibaado samaawaadka iyo arlada ku mutaysa intaba yaclamu alla waa og yahow dha ilaahay sirakum sirkiina waa og yahay waxaad siraysanaysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay yaclamu alla waa og yahow dha ilaahay sirakum sirkiinow dha ilaahay iyo wa jahrakum jahrkiina waxaad siraysanaysaan ood qalbiga ku qarinaysaan iyo waxaad la jahraysiin dhexdiina ilaahay caalim buu ku yahay wayaclamu alla waa ogyahow dha haddana ilaahay maa tagsibuuna waxaad kasbanaysaan wayaclamu alla waa ogyahay oo caalim ayuu ku yahay maa tagsibuuna waxaad kasbanaysaan oo khayr iyo shara intaba marka taasaa waxay daliil u tahay ilaahay subxaanau wa tacaala koonkan wixii joogo makhluuqa inuu isagu cibaado ku mutayso inay asaga ay caabudaan waajib ay ku tahay wixii hadda mukallafaasa loola jeedaa wamaa ta'tiihim u imaan maysow dha ilaahay kufaarumaka iyo kayrkooda min aayatin aayadow dha ilaahay oo min aayaati rabbihim rabbigooda aayadihiisa ka mida ilaa ay u timaado kaanuu waxay ahaanayaan canhaa aayaddaas muxaliina waa ka jeesta wamaa ta'tiihim ow dha ilaahay waa kalaam musta'nafa meeshaan war cusub weeye waxaana meesha loo keenaa layidhi in qubxiga kufaarta la caddeeyo oo la ziyaadiyo weeye markii aayado oo bayinaada ay daahireen qubxiga ay haayaan marka warkaas maxaa laga warramaayey qolooyinkii nabiga soo horjeeda oo ahlu ahay ayaa alla wuxuu yidhi wamaa ta'tiihim u imaan mayso min aayatin nintaan weeskastila weeye aayad oo min aayaati rabbihim rabbigooda aydiisa ka mida oo qur-aankaas ka mida ilaa ay u timaado ilaa isbaad weeye kaanuu waxay ahaanayaan canhaa aayaddaas muxdiina kuwa ka jeestay ahaanayaan faqad xaqeeqee kadabuu way beeniyeen kuwaasuu dha ilaahay bilxaq xaq way beeniyeen faqad xaqeeqe eh kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqi ayay beeniyeenow dha ilaahay lamaa goortii jaaahum oo u yimiday beensheen fa sawfa jeer dambou sadha ilaahay ya'tiihim waxaa u imaanaya ambaa'u maa shay cawaaqibkiisa kaanuu ay ahaadeen bihi maaga yastahzinuun kuwa ku jeeseen fa sawfa jeer dambow dha ilaahay ya'tiihim waxaa u imaanaya ambaa'u maa shay cawaaqibkiisa kaanuu ay ahaadeen bihi maaga yastahzinuun kuwa ku jeesyees waxay ku jeesjeesi jireen oo qiyaamadii iyo baxsigii ay kamid tahay oy ma jiraan dhihi jireen caaqibadiisa way u imaanaysaa u dha ilahay haddana ilaahay subxaana watacaala adilo oo arrimahaas lagu garan karo ayaa ilaahay usoo oogaya alam yarow miyaysan arkayn ow dha ilaahay kam in misoo ahlagnaa aanu halaagna min qablihim ayaga hortooda oo min qarnin ummadahow dha ilaahay alam yarow miyaysan arkayn marka waxaa weeye ay safraayaan oo arlashaam iyo meelo kale ay u safraayaan labadii rixlo iska lahaa jireen qurayshu waxay mari jireen arladii ummadii hore lagu halaagay waxyaabo badan oo calaamaada ah iyana ku arki jireen iyo dhulkii oo kafradahoo baabaa ah weeye maxaa yeele waxaa loo baahan yahay shay kasta oo la arko oo asarulcadaaba in lagu cibro qaata loo baahan yahay ee markaasi in hamajulhamajnimo laysaga dhex maro maahan arrintu miyaysan arkayn buu dha ilaahay kam illisoo kam daaqadayo bimacnaa kasiiran weeye ahlagna aanu halaagna min qablihim ayaga hortooda oo min qarnin ummadahu dha ilaahay ummah min alumam weeye almaadiya makanaahum waxaanu makaninowdha ilaahay kuwaas fil ardi arlada ayaanu makaninay makanaahum macnaha waxa weeye acdaynaahum makaana weye makanaahum waanu makanino waanu siinay makaan weye fil ardi arlada waxaa la siiyey quwaa la siiyey wusci baa la siiyey wax walbaa la siiyey reer caadoo kaleentood waa niman aad iyo aad xoog badan ay ahaayeen maa shay ayaanu siinow dha ilaahay lam numakin lakum idinka aana idin siinin qoladiinaan umatul maxameda aana idin siinin iltifaadaa ku sugan meesha anagoo qeybkiiaa laga midacsanayaa maa shay ayaanu siinay dha ilaahay lam numakin lakum idinka aana idin makanoona idin siin quwada markaasi la siiyey adduunyada la siiyey waxaa weeye annagana lama siinin wa arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay assamaaa samadi ayaanu dirnay madarkii baa loola jeedaa caliim mid raaran xaal ay taa tii nimcada ilaahay siiyaa ilaahay ka warramayaa waan sama samaa samadii ayaanu dirnay calayhim korkooda ayaanu ku dirnay roobkiyaa loola jeedaa mid raaran xaalaysa sii maqaraynaysa wajacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay subxaana wa tacaala wajacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay alanhaara webiyaashine tajrii tajriidkii durooyeysa min taxtihim hoostooda waxa nimcahoo la siiyey ku kibreen iyo wixii ka dambeeyaa ilaahay ka waramaya marka waxaase diid looga dhigayaa qulooyinka nabiga beeniye calayhi salaatusalaam oo kufaaru markay kamid yihiin wa jacalnaa waxaanu yeelnow dha ilaahay alanhaara webiyaal ayaanu yeelnay tajri xaal ay dureeraysa anhaartaasu min taxtihim hoostooda taxta masaakinihim weeye fa dabeedna waanu halaagnow dha ilaahay bidunuubihim bisaabi dunuubihim dunuubtoodii sababkeeda ayaanu halaagnay waxaa kamid ahay maaragtay ninkii fircoon ahay ah, oo webiyaasha markaasi maraaya guryihiisa hoostooda guriga nayl laga jeexay waxyaabahaas ku faani jiroon tegi doona fahalagnaahum waanu halaagnow dha ilaahay bidunuubihim bisaabi dunuubihim dunuubtoodii sababkeeda ayaanu u halaagnow dhah ilaahay subxaana watacaala markay ilaahay ambiyadiisi beeniyeen ayaa la halaagay wa ansha'naa waxaanu amaamudnow dha ilaahay min bacdihim ayaga bacdigooda qarnan ummad aakhariina oo kale wa ansha'naa waxaanu amaamudna amba waxaanu abuurnay min bacdihim ayaga gadaashooda qarnan ummadow ilaahay aakharin oo kale qarniga waxa weeye ummad weeye oo markii kuwii dhaalimiinta ay la halaagay wixii markaasi waxa weeye rumeeyey ayaa markaase waxa weeye dib loo abuuray oo dib maaragtay u bateen walow goorowdha ilaahay nazalnaa aanu dejilahayn calayka korkaagowdha ilaahay sayidka maxamedka ow kitaaban kitaab aan kugu soo dejilahayn kitaabkaasoo fii kirdaasin maktuuban lagu qoray fii kirdaasin warqad dhexdeeda sida waxaa weeye ay ikhtiraaxanayaan kufaaru mako oo falamasuuha ay ku taaba lahaayeen biaydiihim gamcahooda laqaala aladiina kuwa waxay dhihi lahaa kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanu maahan oo kitaabka ahi ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiin oo cad waxay u dhihi lahayeen madax adayg iyo cinaaday u dhihi lahayeen walow goorowdha ilaahay nazalnaa aanu deji lahayn calayka dha ilaahay hadda ayaddan meeshaan waxaa laga gudagelayaa kufrigooda ziyaadadiisa in la caddeeyo iyo rasuulka calayhi salaatusalaam tasliye in la siiyo la sabargeliyo nabiga calayhi salaatusalaam oo laga sabargeliyo imaan la-aantooda waxaana raddi ay ku taha layidhi nin la dhihi jira nadar ibnu xaras iyo cabdullaahi ibnu abi umayata iyo nawfal ibnu khuwaylid ayaa nabigu waxay ku dhaheen lan nu'mina laka xataa tunazila calaynaa kitaaba naqra'u waa ku dhigi doonaa kuu rumay mayna maxamedow ilaa aad nooga soo dejinaysa kitaab aan akrinayno oo waxa weeye haddana afar malaa'iga ay la socdaan oy ka markhaati kacaa kacayna adiguna run sheegaysa marka taas hadda haddii la yeelo waxba inaysan ku dheefayna ilaahay ka warramayaan maxaa yeele iimaanku waa shay ilaahay uu qadaray qofkaan iimaan alla u qadarin wax kastoo adilaaho la tusi waxba ku dheefi maayo markaasuu dhah ilaahay haddaanu kugu deji lahayn kitaabow dha ilaahay oo waxa weeye warqad lagu qoray oo falamasuuha ay ku taabanaayeen biaydiim gamcooda waxaa weeye taabashadu waxay taxeen leertaaleydi ee maaragtay arkida weeye ay arki lahaayeen wax la arko iyo wax la taabto wax la taabtaa ah xayl dheer weeye laqaala aladiina kuwa waxay dhihi lahaayeen kafaruu kufrowdha yaahay in haadaa maa haadaa haadaakanu ahan oo kitaabka ahi ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mudin u aha saasay ku sheegi lahayen waxba kuma dheefeen o ilaahay wa qaaluu waxay yidhaahdeenow dha haddana ilaahay lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi muxamed korkiisa malakun malag maa lagu soo dejiyo malab oo u rumaynayo maxaa loo soo deji waaya risaalada wa qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay lawlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyo calayhi maxamed korkiisa malakun malag ilaahay wuxu uri walow goor anzalnaa aanu deji malakan malag sida iyagu ikhtiraacanayaan oo markaasi waxa weeye ay rumay waayaan walow goor anzalnaa aanu dejinowdha ilaahay malakan malag kama ikhtaracuu weye falam yu'minuu laquliya alamru amarka waa la xugmin xugminowdha ilaahay malak haddaan soo dejinowdha ilaahay oo waxa weeye markaasi ay rumay waayaan laquliya alamru amarka waa la xugminahay oo halaagoodaa la xugminahay dha ilaahay uma bacdiyada laa yundaruuna loo kora ma lahayn dha ilaahay wax tawba iyo wax macdiraho laga aqbalaya ma jiri lahayn uma bacdiyada laa yundaruuna looma korteenow dha ilaahay sida caadada ilaahay ay ku diraasatay dadka ayaa ka horreeyey oo aheed markaasi in la halaagaayo marka waxay ikhtiraacdaan loo keeno oy markaasi rumay waayaan walow goor ayuu dha ilaahay jacalnaahu aanu ka yeeli lahaynow dha ilaahay midka ayaga lagu soo dejinaayo malakan malag la jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn malaggaas rajulan nin baan ka yeeli lahayn suuratu rajula ah hataa laga dhigi lahay say u ru'yadiisa wey haddii lacalla ilaahay wuxuu dhahay siday yeelaan siday rabaan loo yeelo oo malag lasoo diro malaggaas suuradda in laga bedelo oo nin suuraddiis laga dhigay noqon lahayd maxaa yeelay id quwata lilbashari weeye calaa ru'yati lmalag maxaa yeela bashar bani aadama waxa weeye awood uma laha inuu malag u arko ma arki kariyo waxaa weeye malag lama fiirin karo walow goor jacalnaahu aanu ka yeelnaynow ilahay midka loo soo dejinayo oo loo soo diraayo malagkan malag la jacalnaahu waxaanu ka yeellahayn malaggaas rajula nin ayaanu ka yeellahayn walalabaqnaa usoo qadaraadane walow anzalnaahu haddii aanu soo dejinno malaggaas wajacalnaahu rajulan ninna aan ka yeelno lalaabasnaa waxaan u shabahi lahayn haddane calayhim korkooda maaka yalbisuuna ay ku shabahaya naftooda oo waxay dhihi lahaayeen maa haadaa ilaa basharun milukum ilaahay wuxuu uhi walalabasnaa walow anzalnaahu haddaan dejirahaynay oo aanu ka yeeli lahayn rajul oo malagii rajul laga dhigi lahay lalalabasnaa ayuu dha ilaahay waxaan ugaga shabahi lahayn calayhim korkooda maasi yalbisuuna ay ku shabahayaan naftooda oo waxay dhihi lahayn haddana kan waa bashar idinkoo kale ay ah, naga daaya rumayn mayne meel marka waxa weeye ay ku hagaagayaan ma jirto walaa walaa iyo qad xaqeeqehe isuziya ah waa lagu jeesjeesowdha ilaahay birasulin rasul oo min qablika adiga hortaada ahtisay maxamedka haw ayaddaa nabigeena calayhi salatu salaam ayaa safiya looga dhigaya haburgin baa leeyahay oo sabar dhibkooda ilaahay baa shartooda kaa kaafinaye arrintaana arrin soo socotay oo kufaaruhu ay samayn jireen weeye walaqad xaqeeqahe istuusia ah waa lagu jeesjeesowdha ilaahay birusulin rusul oo min qablika adigoo taada ahaatay faxaaqa dabeedna waxaa ku degey biladiina kuwii sakiruu jeesjeesay oo minhum kamid ahaayowdha ilaahay kuwaas maakii kaanuu ay ahaadeen bihi maaga yastahziuna kuwa ku jeesjeesay waxaa ku degayowdha ilaahay wixii ay ku jeesjeesi jireen oo cadaab jira ay dhihi jireen ayaa ku degay fakadaa yaxiiqu biman istahzaa bika weye dadka adiga hadda kugu jeesaasoo kufaarumakayo reerkoodana saasaa qabsanaysa qul waxaa u jira owdha ilaahi subxaana wa tacaala siiruu socda fi ardi arlada ku socda mushrikiinu uma bacdigeeda unduruu fiiriya kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwii beeniyey cidhibtoodii qul waxaa u jiraa siiruu socda fil ardi dhulka ku socda uma bacdigeeda unduruu fiiriya waxaa weeye nadra ictibaaranaa raba fiiro oo la fikiraya loo baahanya daa wax la fikiro istidlaal la raadin oo daliil la raadin waxaa weeye markaa sayrkaas waxba tari maayo uma nduruu kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu mukadibiina kuu beeniya cirigtooda halaagu ku dhacay weye adinkuna sidaasoo kala noqonaysi qul waxaa u tira hawdha ilaahay liman keebuu usugnaaday maa makluuq bisamaawaati samaawaati ku sugan iyo wal arda arradakan ku sugan qul waxaa u tira lilaahi allah ayuu usugnaaday kataba alla waa xugmiyey calaa nafsii naftiisa arraxmata naxariis layajmacannakum alla waa idin kulmin oo waa idin kulmin ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda laa rayba shakina fiihi yowmulqiyaamahaas ma ahaanin aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum naftoodaw dha ilaahay hum ayagu laa yumna rumay maayaan ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waxaa u tidhaahdaa samaawaadkan iyo arladan waxa makhluuq jooga yaa iskale limankeebuu u sugnaada maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo walardi arlaadkan ku sugan qul waxaa u tira o dhaadeen lilaahi alla u sugnaatay jawaab kalama laha kataba alla waa xugmiyey calaa nafsii naftiisa araxmata naxariis fadlan minhu weeye marka waxa weeye aayaddaas waa dhamay doonaa casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo saddexaad oo suuratul ancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay suuradda bilowgeedii ilaa casharkeenna adigu ugu dambeeyey dhowr adilo oo maaragtay ilaahay qudradiisa ee waxdaaniinta daliilu ah waxaa inoogu dambaysay ilaahay subxaanau watacaala xujadii uu dhahay ku og nimanka mushrikiinta oo rasuulka calayhi salaatusalaam uu u laqinaayey marka rasuulka ilaahay wuxuu dhahay waxaa u tidhaahdaa yaa iska leh limankeebuu u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo walard ard ardaka ku sugan maad waxay ku dhacdaa kayru alcaaqil laakin waxa weeye waxa kayrulcaaqilka keliya loo sheegay waa likasratii weeye ee waxaa soo gelaya cuqaladiina way soo wada gelayaan koonkaas waxa jooga oo khalaa'iq yaa iskale weeye qul waxaa u tidhaahdaa lilaahi allah ayaa iskale in lam yaquuluuh weye haddaysan ayagu dhihin maxaa leje u kala ma laha maxaa cid dhihi karta waxa weeye koonkan waxa jooga ilaahay qayrkiis ku sheegi kartaa ma jirto gaal si kastuu yaaba marka waxaad tidhahda haddana alla wuxuu ku xugmiyey naftiisa raxmad weeye oo ayadoo waxa weeye ilaahay adiladaas uu caddeeyey dadkina waxa weeye alle ay u shariig yeelayen o alle aysan caabudayn oo ilaahay subxaanau watacaala amarkiisa ay ka leexdeen ayay haddana waxa weeye fadliga ilaahay iyo dhimrinta alleh ayay waxa weeye iska joogaan oo aan la halaagayni hase yeeshee waxaa jira hawdha ilaahay waxaa laydinsoo kulminayaa maalinta qiyaamo si acmaashina laydinkuu jaasiyo shakina kuma jiro maalinkaas qiyaamo alladiina kuwa khasiruu khasaara anfusahum naftooda oo waxa weeye u bandhigay cadaab fahum ayagu laayimna rumayn maayaan weli marka hadda waxaa noo socda adiladii ayaa noo socota oo ilaahay qudradiisa waxdaanihiisa ka warramaysay maadaama suuraddaanu ay suuradihii makiga ahay nooga bilaabatay oo adilooyinka ilaahay qudradiisa waxdaanihiisa looga warramayo caqiide ay tahay alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala walahu alla waxaa u sugnaaday maakii sakana dega fi leyli habeenka iyo wanahaari maalinta wahuwa allana assamiicu alihi maqlaayo weye waxa lagu qawlaayo alcaliimu alihi ku cilmile weye waxa la falaayo ilahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walahu alle waxdahu weeye ilaahay waxaa u sugnaaday keligiisa maakii sakana degow dha ilaahay fi leyli habeenka dega wanahaari maalintana dega waxaa laga wadaa kullu shayin shay kasta fa huwa rabbuhu wa khaaliquhu wa maalikuhu weye shay kasta ilaahay isaga rabbi asagaa u ah isaga ayaa abuuray isaga ayaa milkiya saasaa laga wadaa wax kastoo waxa weeye ilan waxa weeye adduunku habeen iyo maalin inuu habeen ku sugan inuu maalin ku sugan ka bix maayo wax kastoo koonkaas joogana ama habeenay ku sugan yihin ama maalinay ku sugan yihiin marka ilaahay wixiiba sidaas oo dhan oo koonkaas joogaa laga wadaa ilaahay isaga ayaa maaragtay rabbi u ahoo isagaa abuuray isaga ayaa milkiye weye marka aayaddan saan horuu sheegna waxay kamid tahay min jumlati adilati tawxiid weye waxaa lagu ziyaadinayaa mushrikiinta tashmiic dadka kufriyey walow maa sakana walow maa xalla ayaa la yidhi saasaa la leeyahy marka hadda saas markaas waa lagu fasiraa oo sakanadaas bimacnaa xallo ay noqoto weeye aayadda marka wax hadafa kuma jiraan baa leeyahy jamhuuru mufasiriina saasay qabtaa marka xalana waxay noqonaysaa wujiday noqonaysaa marka waxay saminaysaa wax saakina oo maaragtay ah xasiloon iyo wax dhaqdhaqaaqayo wey culamada qaar waxay yidhahdeen sakanadan min asukuuna laga soo qaato waa lidulxaraka haddii qowlkaas la qabtane aayadda waxaa weeye xadaf baa ku jira yidhaahdeen oo walahu maa sakana wamaa taxarakaa lasoo qadaraya saasay yidhaahdeen laakiin sida hore ayaa loo badanayo xalladaanu bimacnaa wujidda inay noqoto oo saakin iyo mutaxarik intaasba ay kulmiso ayaa meesha imaanaysa marka alla intaas subxaanahu wa tacaala ayuu rabbi u yahay oo isagu uu abuuray oo isagu uu milkiyaa wa huwa allana assamiicu allihi maqlaayo weeye ilaahay wuxuu maqlayaa waxa lagu qowlaayo ayuu maqlayaa alcaliimu allihi ku cilmila weeye haddana wax la falaayo oo ilaahay wuxuu nooga warramayaa intaas haddii isagu uu rabbigiisu yahay oo khaaliqiisuba maaligiisu yahay in haddana wax kasta ilaahay uu maqlaayo haddana caalim uu ku yahay cilmi oo kulliya ilaahay caalim uu ku yahay qul waxaa u jira hawdha haddana ilaahay akayrallaahi ilaahay kayrkiisa miyaan attakidu ka yeelanayaa weliyan macbuud miyaan ka yeelanayaa allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray wal arli ahladana abuuray wa huwa isaguna yudcimu quudinaya walaa yudcamu isagana aan la quudinaynin laa weeye qul waxaa tira hawdha haddana ilaahay inii aniga umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan ahaado awala man ruuxkan ugu horeeya oo aslama hoggaansamayoo ummaddan ka mida weeye waxaana la ii dhahay waqiila lii isoo qadara waxaana la ii yidhi laa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid ka mid ah ahaanin ayadda aynu meeshaan ka gelayna ayadane waxaa lagu radinayaa hadalkii mushrikiinta oo nabiga calayhi salaatusalaam ayay waxay ku yidhaahdeen faarumako kayfa tatruku diina aabaa'ika maxamedow seed uga tegaysaa aabbaa'daadi diintoodii seed uga tegaysaa diinta aabbaa'diisay sheegayana waxaa weeye cibaadatul asnaam weeye marka taas baa ilaahay wuxuu leeyahay qul waxaa u tidhahdaa markay saasku yidhaahdeen akayr allaahi ilaahay qayrkiisa miyaan attakidu ka yeelanayaa weliyan weli ka yeelanaya weligaan macnaa waa macbuuda laga wadaa weliyan acbudu waya macbuudan macbuud aan caabudo miyaan ilaahay kayrkiis ka samaysanaya linkaari bimacna nafyiyaa la yidhaha maya weeye markaas marka weliga meeshaan almacbuud ayaa loola jeedaa maxaa yeele weligu macno badan oo ku yimaada waa ku tegi doonaa marka saasaa la leeyahayo macaani fara badan ayaa markaasaa weliga ku soo aruurta marka hadda meeshaan waxaa laga wadaa macbuudaa laga wadaa macbuudna waxaa weeye ma noqdo alla mooyaane cid kale ma noqoto weye waa tawdha ilaahay faallaahu huwa alweliyu ayaa daliilu ah in markaasi waxaa weeye meeshaan loola jeedo macbuud loola jeedo oo ilaahay weliga maruu isagu dhahay faallaahu isagu isku tilmaamay fallaahu huwa alweliyu huwa almacbuudu weye iyo allah weliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ah, qariib iyo saaxiib xataa weliga waa lagu magacaabaa waxaa lagu magacaabaa daacada ilaahay midka munhadliga ka oo daacada ilaahay maaragtay ku mashquulay oo ku dheeraadana weli waa la yidhaahdaa meeshaanta waxaa laga wadaa sida siyaaq uu keenayay macbuudaa laga wadaa allihii faadili samaawaati samaawaadka abuuray lafduljallaalaha laga sifaynayaa weeye allihii faadili samaawaati samaawaadka abuuray qadrigan waxa weeye cadam ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka abuuray baa laga wadaa allihii faadiri samaawaati samaawaatka abuuray wal ardi arladana abuuray mubdicuhumaa weeye allihii bilaabe weeye asagoo waxa ugaga dayanaya aysan jirin muujiduhumaa weeye calaa gayri misaali sabaq weeye wax shay uu ka sargoyhaayo oo hadda ka hor dhacayna iyadaysan jirin weeye faadir markaa min alfitra laga soo qaatay weeye alkhilqa weeye fadara waxa weeye khalaqa weeye wa ansaah weeye inay sidaas tahay saxaabiga jaliilka ah oo layidhaha ibnu cabbaas ayaa wuxuu dhahay maa kuntu adri maa macnaa fadara wa faadir wau dhahay ibnu cabbaas ma garanaynou dhahay xagga luqada waxa maaragtay ah fadara iyo faadir ay tahay ilaa ay iga soo doodaan oy dacwo iigala yimaadaan lama nimoo reer baadiya oo ceel isku haystow dhahay marka labadi nin midkoodaa waxau dhahay anaa fadartuhaa anaa fadartuhaa ceelkan aniga ayaa meesha ka bilaaba dhahay anaa ka qoday meesha macnaha wuxuu ka wadhaa ansha'tuhaa weye wabtada'tuhaa weye markaasaan warkiisiyaa waxaan ka fahmow dhahay uga faa'iidaysow dhahay qur-aankii ayaa ugaga faa'iidaysta tafsiirkiisow dhahay maxaa yeele dadka axraabta luqada asalkeeda ayagaa yaqaaniin oo waxaa laga yaaba ibnu cabaas nin magaalo ku dhashow ahay marka magaalada haddii aadan luqada aadan raadin waxa weeye lugo oo saxiixa magaalada markaa la sheegaba oo war waxaa looga hadlaa magaalada oo ciyaal magaalku wadan war jajab ay ku hadlaan toodaba wahuwa isaguna yudcimu quudinayo wax arsuqaayo walaa yudcamu isagana aan la quudinayn laa weeye markaas jawr qul waxaa jira haw dhah ilaahi subxaana watacaala inii aniga umirtu waxaa lay amray an akuuna min an akuuna inaan ahaado awala man ruux anu kan ugu horreeya oo aslama hoggaansamay waxaa lay amro xag ilaahay layga amray inaan ahaado ruux hoggaansamay oo ummadan kamida kan ugu horeeya maxaa yaele rasuul walba waxaa weeye ummadiisa midka hogaansamo oo ugu horeeya waa isaga weye macnuhu waxaa weeye an akuuna awala fariiqin weeye fariiqkan ugu horeeya aslama oo islaamay taas ayaa aniga lay amray mee maaha inaan maaragtay aan shariig yeelo waqiila lii isoo qadaro waxaana la ii dhahay oo rabbi xaggiisa la iiga yidhi laa takuunana ha ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid kamid ha ahaanin marka waxaa weeye diinu aabbaa'ida ad igu yeeraysaan taasu shirki bay mana doonaayo qul waxaa u tilaawdha haddana ilaahay inii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigayga haddaan caasiyo oo aan kayrkiis aan caabudo ilaahay ilaahay kayrkiis qofkii caabudaaho allou caasiyey ilahay wuxuu yihi qul waxaa u tidhahdaa haddana inii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbiga haddaan caasiyo low la qadaro weeye maana rasuulkeenna alayhi salaam macsuumay alla caasi maayo ee qofki ilaahay kayrkiisa caabudo alla caasiyaa loola jeedaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa ayaan ka cabsanayaa cadiimin oo weyn taas waa yowmulqiyaama weye cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa cadiimin oo weyn man yusraf ruuxi laga iilo oo cadaabkaas laga iilo canhu isaga xaggiisa yooma idin maalintaas faqad xaqeeqee raximahu alla waa u naxariistay cadaabkaasoo man yutraku wix laga iilo haddii waxa weeye mafcuul lagu bineeyo lamiirka cadaabkaa loo celinaya man yusrifna waa jirtaa qira'a lamiirka waxa weeye faacilow noqona alla loo celinaya man yusrif illaahu weye alla ruux ou ka iilo canuu isaga xaggiisa yooma idin maalintaas faqad xaqeeqee raximahu waa u naxariista alle oo ilaahay waxaa laga wadaa araada lahu alkhayr ilaahay khayr ayuu la doonay maalinta qiyaame cadaabka jira qofkii laga iilo waa qof ilaahay khayr uu la doonay ilaahay ha naga iilo cadaabkaas ilaahay subxaana watacala allaha naga tarfiyo wadalika kaasow dha ilaahay alfawzu liibaan weeye almubiin oo cad ah. cadaabkaas oo la yska sarfiyane waa liibaan cad ayuu dhahay waa najaat oo daahira weeye annajaatu daahira weeye waxaa weeye korid oo muuqata weeye wain yamsaska allaahu allah hadow kugu taabtow dha ilaahay bilurin lur haddou kugu taabto ilaahay falaa kaashifa mid faydaayo ma uusan ahanin low lurkaasow ilaahay ilaa huwa alla mooye weli adilooyinku baa sii socda ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay iyadoo cid walbana muumina lagula kadaabaayo in yamsaska allaahu alla haddou kugu taabto waxa weeye aayaddaanu waxay noqonaysaa ta'yiid adkayn oo min allaahi ee xaggiisa ka aatay ilaahay rasuulkiisa ayuu ta'yiidinayaa macnaha waxaa weeye ha ka cabsanin oo haba ha u abayeelin dagaalka ay ku dagaalayaan nimanka mushrikiinta bal gaarsii baa leeyahay wixii risaalaha lagu soo dejiyey ilaahay yaa amuurtaada maamulaaye biyadihi luru wa nafcu weye ilaahay yaddiisa ayaa lurku ku jiraa nafcuna uu ku jiraa mancigu ilaahay yaddiisa ayuu yahay ilaahay yaa wax manciyo ilaahay yaana wax bixiyo weye fahum caajizuuna weye ayagoo caajisiin weye laa yaqdiruuna weye markaasi ma awoodaan calaa iisaali lurin weye lur inay ku soo gaarsiiyaan iyo walaa jalbi nafcin nafci inay kuu soo jeedaan oo ilaahay kayrkiisa waxba kuuma yiwaado weye alla markaa wuxuu dhahay wain yamsaska allaahu alla haddou kugu taabto bidurin lur oo kugu taabto oo waxa weeye balaaya ay kuu dhacdo masala ma marad oo kugu dhaco cudur oo kugu dhaco faqri oo kugu dhaco yaa kaa qaadi kara ilaahay baa kaa qaadi kara falaa kaashifow dha ilaahay mid faydaayo ma uusan ahaanin falaa raafica weeye lahu lurkaas kugu dhacay ilaa huwa alla mooye cid wax kaa qaadi kartoon ilaahay ahay ma jirto amuurta marka alle xaggiisa lala aado ilaahay isagaa awoodle wain yamsaska alla hadduu kugu taabtow dhaadana ilaahay bikhayrin khayr hadduu alla kugu taabto oo ilaahay hadii subxaana watacaala khayrka waxaa kamid mid haddii ah caafimaad alla ku siiyo oo ilaahay qaninimo ku siiyo oo ilaahay owlaad ku siiyo oo wax walboo maaragtay khayra alla uu ku siiyane fa huwa alla calaa kulli shayin shay dhaan kulligiisa qadiirun alay kara wey ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wain yamtaska alla haddou kugu taabto oo kugu asiibaa laga wadaa ku siiyo bikhayrin khayr alla haddou kugu taabto fahuwa alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiir wax lii wey oo ilaahay haddou wax ku siinaayo allah isaga qaadir ku ah awood buu leeyahay wey ah. marka sidaas ayay arrintu tahay weeye waxaana kamid a awoodda alle waxa alla uu kugu taabanayo oo waxa weeye markaasi khayrka ama sharta cid kaa qaadi kartana aysan jirin sharta hadday tahay cid kaa dafci kartana aysan jirin waxaan dhihi cid kaa dafci karta aysan jirin sharta khayrkana cid markaasi waxa weeye kaa celi kartaa isagana aysan jirin oo kaa qaadi karta marka axad ma awoodo weye walaa yaqdiru calaa raddihi weeye canka kayru ilaahay kayrkiisa cidaan aynu kaama celi karta wey taasaa markaasaa leeyihi waa kamida nabinimada rasuulka la siiyey alayhi salaatu oy markaasi waxa weeye ay taxasayeen oo u diidanaayeen wax ilaahay ku gaarsiiyo maqaama cidi kaama qaadi karayso wa huwa allow dha haddana ilaahay alqaahiru kan qahraaye weeye fawqa cibaadihi mustacliyan uu soo qadiro xaalow yaakii kor noqda alleh fawqa cibaadihi addoomankiisa horkooda wa huwa allow dha ilaahay alqaahiru kan qahraaye weeye alqaahiru ah, ilaahay waa midka qahraya weye macnaha alqaadir ayaa laga wadaa ilaahay waa mid qaadir oo awoodla weye alladii laa yucjisuhu shayan weye shay cajiskiina usan jirin ilahay wax cajisgelinaayo oo markaas uu leeyahay waxaan ma awoodi karo amba waxaas waaweye ay la culus yihiin ma jirtaba yaraata fawqa cibaadihi usoo qadara mustacliyan xaal ou yaatii ka kor noqdowdha ilaahay fawqa cibaadihi addoommankiisa korkooda ah, oo hadda waxaa weeye fawqa cibaadiyidan waxa weeye daraf oo ku tacaluqayo shay maxduuf oo xaalaa weeye oo ciida meeshaasna laga xaalay waxaa laga xaalaynaya wahwa alqaahirudaas ayaa shayga maxduufkaa laga xaalaynaya mustacliyan xaalow yahay kor noqday alle fawqa cibaadihi addoomankiisa korkooda hadda marka fawqiyadaanu waxaa weeya laleeyahay fawqiyatu makaana weeye waxa weeye derajo iyo sharaf iyo ayaa loola jeedaa ee markaasi makaan ma ahan oo ilaahay makaan ayuu nooga sarreeyaa oo makaan ayuu nooga koreeyaa macnuhu maaha weeye macnaha waxaa laga wadaa ilaahay sifaadkiisu waxa weeye kayrkii sifaadkiisay ka sarreeyaan weeye maxaa yeele awsaabta alleh waa mid kamaaliyaa oo kaamila weeye ilaahay kayrkiisa awsaabtiisuna naaqiso weeye marka alla waxa weeye cizi iyo cilmi ayuu ku sifoobay iyo awood iqtidaar ilaahay keyrkiisna wuxuu ku sifoobay dulli iyo jahli iyo caajis ayuu ku sifoobay marka wasfi kasta sifo kastaoo shariif ah oo kaamila ah, ilaahay baa iskale sifo kasta oo waxa weeye oo maaragtay khasiis oo liidatane oo naaqisaani ilaahay keyrkiisay u sugnaatay saas ayaa la leeyahay ah. wahuwa allow dha ilaahay subxaanau watacaala alxakiimu allihii maaragtay salaf duuban weye hadda marka saas fawqadaasku inay saas tahay saasaa ku kasaysaa waa wax caqiidada islaamka o dhan ay wada qabaan saas weeye makaan ilaahay subxaanahu watacaala laguma xadayn karo maxaa yeele hadda sarrayntu inay sidaas tahay waxaad ku ogaanaysaa oyna hadda markaasi waxaa weeye sarrayn oo makaan aysan haynin makhluuqa caadiga hadalkiisaad ka fahmaysaa maxaa yeela nin hadduu derajo leeyahay oo masalanba oo makhluuqan bani aadamkaa ka mid ah waxaa la leeyahay hebel ayaa meesha ugu sarreeyaa leeyihi meesha ayaa u madaxa hadii hebel baa ugu sarreeyaa leeyihi sarayntu markaas maxaa loola jeedaa sarayntu ma ahan markaasi waxa weeye mid oo makaana ma ahan waxa weeye derajada ayaa loola jeedaa iyo maaragtay maamulka iyo saydarada ayaa loola jeedaa taasay noqonaysaa masalan waxaa leeyahy nin derajadiisa ciidamo lakasta reega gaasaa leeyihi macnaha sarayntaas waxa weeye waa inuu dadka markaasi xagga maaragtay derajada iyo maaragtay ugaga sarreeyo wey iyo cilmiga iyo waxaasaa loola jeedaa ee hadda ma ahan sarrayn oo caadiga markii la is ag joogsado uu ka sarreeyo macnuu maaha taasa xataa caqliga iyo hadalka luqada lagu hadlaayo ayaad ku fahmi karaysaa alla marka waxa weeye yadacu shayga fii maxallihi xakiim weeye ilaahay haddana khabiir waa ilaahay baadinkooda ayuu kaga qabaa sida daahirkoo kale wey qul waxaa jira hawdha haddana ilaahay ayu shayin shaykii ka ah waa kuma oo akbaru weyn shahaadatan min shahaadatan xagga shahaadada ayaddan ayadan intaana macnaheeda ugelin waxay soo degtay baa layidhi nabiga calayhi salaatu salaam waxay ku dhaheen nookeenay yidhahdeen maxamedo oo noola imaw shay noo caddaynaayo markhaati ka ah oo ka markhaati kacay nabinimadaas fa ina ahlalkitaabi ankaruuka maxaa yeele nimankii ahlukitaabka ayoo wax yaqiinay maxamedo way ku inkireen oo waxay yidhaahdeen nabigaanu nabiyu aakhiru zamaan maaha kolkaasuu dhahay ilaahay qul waxaa u tidhaahdaa nimanka saas dhahayo mushrikiinta ayu shayin shaykii ka ah waa kumo akbaru weyn shahaadatan min shahaadatin xagga shahaadada weye waa tamyiis muxaawalun mubtada'i weye asalku waxa ahda shahaadatu ayi shayin akbar weye mulaafka yaa la xabsay mulaafku ileyhigaa maqaamkiisii la joojiyey markaas ayaa mubtada laga yeelay mulaafkina tamyiisaa laga dhigay saas weeye xagga icraabta wal waxaa jira hawdha ilaahay allaahu alla weeye macnaha jaw kale ma laha haddaysan dhihin oo allaahu ayagu aysan dhihin waxaad tidhahdaa qul waxaad tidhahdaa kaas allaahu alla weeye wax ilaahay markhaati wax markhaati loo qabsadoo alla weyn ma jirto weeye shahiidun huwa usoo qadaro mudaa huwa allane shahiidun waa kii markhaati ka ah beynii aniga beynkayga iyo wa beynaku idinka beynkiisa huwa alle shahiidun ale markhaati ka wey bayni aniga dhexdayda iyo baynaku inka dhexdiina inaa anigu run sheegaayo ilaaha markhaatisa ah wawuxiya waxaana la ii waxyooda ilaya aniga haddaan aha nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam haada alqur'aanu qur'aankan oo kana wa wawuxiya ilaya waxaana la ii waxyooday haada alqur'aanu qur'aankan oo kana ayaa la ii waxyooday liundirakum inaan idinkugu digo oo idinku cabsigeeyo bihi qur'aanka waman duulna aan ugu diga balada qur-aanku uu gaaraayo oo mustaqbalka uu gaarayo weye oo jin iyo insibala weye markaas khadaabku wuxuu ka dhacayey raggii nabiga alayhi salaatusalaam la joogay qur-aanka soo horjeedo ahlu maka liundirakum inaan idinkugu digo bihi qur-aankan ahlumakow waman duulna aan ugu digo bala qur-aanku uu gaaraayo a inakum idinku dhahowdha ilaahay latashhaduuna ma waxaad ka markhaati kacaysin ood caddaynaysiin anna maca allahi ilaahay micigiisa aalihatan ilaahyaal inay yihiin uqraa oo kale oo ma waxaad leedihiin ilaahay subxaanau watacaala aaya kalaa micigiisa oo ilaahyaalo badanaa jira maad leedihi ma dhici karta taas wehi ainakum idinku latashaduuna ma waxaad ka markhaati kacaysiin anna maca macallaahi ilaahay micigiisa aalihatan ilaahyaal inayiin uqraa oo kale istifhaamu inkaari wey maca nafyi qul waxaa u tira udhaadina ilaahay laa ashaddu anugu ka markhaati kici maayo anugu dhihi maayo ilaahay micigiisa aalihe ayaa ah qul waxaa u tira hawdha ilaahay inamaa in kaleeta mayne huwa alle ilaahun ilaah weeye ilaahaasoo waaxidun oo keligiisa qul waxaa u tiraahda haddana ilaahay inamaa in kaleeto mahayne adaatu xasri weeye huwa alle ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keligiisa fii daati wa sifaati wa afcaali ilaah kale ma jiro weeye wa inanii aniguna berii'un beri ayaan ka ahay mimaa mimaakii tushrikuuna alle aad ugu shariig yeelaysaan waxaan ilaahay aad garab dhigaysaan anigu beri baan ka ahay wa inanii anigu berii'un beri ayaan ka ahay mimaakii tushrikuuna alle aad ugu shariig yeelaysaan oo asnaama anugu xasbigii baan ka ahay aladiina kuwa aatayna aanu siina u dha ilaahay hum ayaga alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuunahu nabiga way garanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda ay u garanayaan alladiina kuwa khasiruu khasaarow dha ilaahay anfusahum naftooda khasaaray fahum ayagu laa yu'minuuna ma rumaynaayaan buu dha ilaahay ilaahay wuxuu idhi subxaanau wa tacaala asagoo ka warramaaya hadalladii hadda ay soo yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen yahuud iyo nasaara nimankii ahlu kitaabka ahayd maxamedo way ku inkireen marka hadda nabiga calayhi salaatusalaam kuwaas inkiraaya waxba inaan inkirmaadooda aysan ka jirin ayaa ilaahay ka waramaya oo nabiga ay garanayaan laakiin kuwa diidayaahu xasad iyo xaqdi inay nabiga calayhi salaatusalaam u qarinayaan ayaa ilaahay uu caddaynaya alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala aladiina kuwa ayuu dha ilaahay aataynaa aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aanu siinay hadda waxa weeye ashaanu waa iska jinsiyo kutubta ayaa loola jeedaa tawreed iyo injiil weye yahuud iyo nasaara laga wada kuwaasw dhaha ilaahi subxaana watacaala yacrifuunahu nabiga way garanayaan waxay ku garanayaan sifadiisa oo kutubtooda ku taal ayay ku garanayaan sifadii nabiga calayhi salaatu salaam ayaa waxaa laga helayaa kutubtooda ayaa laga helayaa taasaa loola jeedaa kamaa sidaa yacrifuuna ay u garanayaan dha ilaahay abnaa'ahum wiilashooda ay u garanayaan imba ilmahooda say maaragtay u garanayaan ilmahooda aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray oo kuwaas ka mid a ah. fahum ayagu laa yu'minu ma rumaynaanow ilaahay hadda waxaa weeye macrifadatan ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala siday wiilashooda u garanayaan ka macrifatin liabnaa'ihim wey say ilmahooda u garanayaan marka hadda arrintan waxay ka mid ahayd tanazulaad arabbaaniya weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la soo daadegayaa qoladaas ee waxaa la leeyahay wayma garanayaanba wiilashooda ka daran say u garanayaan ka daranay u garaan nabiga calayhi salatu salaam maxaa yeele waxaa la weriye eh, waxaa la weriyaa layidhi sayidina cumar bin binulkhadaab ayaa wuxuu su'aalay macrifadatan ninka la dhihi jiray cabdullaahi ibnu salaam oo saxaabiga jaliilka ahayo xibriga ahayo yahuud ahay oo nabiga rumeeyey markuu islaamo kabacdi ayuu waxay tahay maxrifadan u dhahay kolkaa ibnusalaam wuxuu dhahay yaa cumaru cumarow laqad caraftu waan gartay maxamed xiina raaytu markaan arko kama acrifu ibnii saan wiilkayga u garanaayo walianna ashaddu macrifatan bimuxamadin mini bibniyow dhah haddana wuxuu yidhi waxa weeye sidaan u garanaayo maxamed ayaa ka daran buu dhahay sidaan maxamed u garanaayo uma garanayo u dhahay wiilkayga maxamed saa u garanaayo ayaa daran buu dhahay siaan wiilkaygu u garanaayo markaasuu sayid cumar wuxuu dhahay kayfa daalika waa sidii arrintaas markaasuu wuxuu dhahay ashhaddu annahu rasuulullahi xaqan waxaa markhaati ka ahay dhow maxamed inuu rasuulka ilaahi xaq uu yahay walaa adrii maa tasnacu nisaa u dhahay laakiin ma garanayo naagu waxay sameeyaan maxaa yeele wiilkan hadda aniga waa laygu sheegayaa laakiin haweenta meel ay ka keenta hadda xaqiiqatan uma ogi maxaa yeele waxa weeye xaqiiqatan looma oga ilmahaas inaa adigu dhashay xaqiiqo looma ogaan karo oo waxa weye wuxuu ixtimaali karaa keybka marka waxau dhahay naagu waxaa dhici karta meelo kale inay kasoo laabteeno waxba ka garanayo laakiin rasuulka alayhi salatu salaam waxaan ku aqaanaa kitaabki ilahay baan ku aqaanaa waman adlamu yaa ka dulmi badanow dha ilaahay miman duul iftaraa abuurtay calallaahi ilahay korkiisa kadiban been ku abuurtay istifaamtan waxaa leedahay istifhaamu inkaari bimaana nafyi maxaa le nimankan mushrikiinta ilaahay bay ku been abuuranayaan waman adlamu yaa ka dulin badanow dha ilaahay miman duul iftaraa abuurtay calallaahi ilaahi korkiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay subxaana watacaala shadiig u nisbaynaayo ow amase kadaba beeniye biaayaati ilaahay aykiisa qur-aanka inahu saniya ayuu dha ilaahay laa yuflixu aalimuuna aalimiintu ma liibaanayan buu dha ilahay maxaa yeele qof ilaahay subxaana watacaala shadiig u nisbaynaayo oo welad u nisbaynaaya oo sifo ilaahay iska lahayn ku sheegaayo dhaalim buu noqonayaa Ah, sifo kastoo ilaahay subxaana watacaala aan laayiqu ahayn qofku ku sheegaah daalim weeye waman adlamu yaa ka dulim badanow dha ilaahay miman duul iftara abuurtay calallaahi ilay korkiisa kadiban been ku abuurtay midka ilaahay subxaana watacaala ku been abuuranaya yaa ka dulmi badan waxa weye axad ka dulmi badan ma jiro weeye oo ambase kadaba beeniye biaayaati ilaahi aayaadkiisa qur-aanka beeniye ah, inahu saniya ayuu dha lamiru saniyaa laga dhigayaa laa yuflixu aalimuuna aalimiintu ma liibaanaan buu dhahay aalim ma liibaana kuwaasuna waxa weeye aalimbiin bay noqonayaan marka aalimna ilaahay agtiisa falaax uma yaallo waxaa ka mida nimanka mushrikiinta ka kamida ahlu kitaabka ayaa kamida mid walba waxa weeye dulmi iyo aayaadka ilaahay la beeniyey waa ka dhacay marka casarkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu